رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka khaasatan kitaabkii fatxu majiidka ee nooga hadlahaya towxiidka iyo arimooyinkiisa waxaa laku soo guubaabiyey towxiidka inaan aad iyo aad ugu dadaalno bacdamaa raasimaalkii ugu qiimaha badnaa marwaxa keliya lays qiyaamahana waa inaad tagto adigoo ilaahay waxidaaya subxaanahu wa tacaala waxnana aanan u shariig yeelaynin baabu shafaaca baabu shafaacati shafaacadii baabkeedii waaye oo waa bayaan iyo caddeen wixii qur'aanka uu ka sugay iyo wixii shafaaco uu diiday sidaa darteed shafaaco waa ergeyn waa qofka oo maalinta qiyaamaha mar allaala marka la taga dadka gobol ka mid ah inuu ilaahay ku maamuso shafaacada qolo kalena markaa la yidhaahda u ergeeya oo markaa u shafaaca qaada taasaa markaa loola jeedaa iyo wa qowliillaahi ilaahay qowlkiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye uu yidhi wa andir dig bihi qur'aanka waxaad ugu digtaa alladiina kuwa yakhaafuuna csanahaya an yuxsharuu in lasoo ururiyo lasoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa laysa lahum xaal aysan u sugnaanin min duunihi asaga sukadiisa waliyun weli iyo walaa shafiicun wax shafeeca lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay markaa cabsadaan kuwaa qur'aanka ugu digdiri ilaa subxaanahu wa tacaala way baqayaan oo waxay ka cabsanayaan in ilaahay xaggiisa loo kulmiyo ayagoon weli ii shafaac labadaba lahayn iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi udheh dheh lilaahi alla bay u sugnaatay alshafaacatu jamiican shafaaca dhammaanteedba idan shafaaca oo dhan ilaahay bay u sugnaatay midka shafaacaya waa inuu marka hore ilaahay idmaa ka loo shafeecayana saasoo kale ilaahay ayaa shafaacada oo dhan markaa iskanoo kayrkiisa wax uga sugnaaday markaa ma jiro qul lilaahi shafaacatu jamiican shafaacada oo dhan ilaahay bay u sugnaatay iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi man da ladii waa kee midka yashfacu ergeyn karee shafi kara cinhu agtiisa ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane markuu ilaahay idin bixiyo ee uu yidhaahda hebelow shafeec ama uu yidhaahda hebelow hebel u shafaac maahane yaa waaya midka shafaaci kara yaaya midka ergayn kara waa kuma midka ilaahay ku dhiiran karaa inuu hor istaago qasabna uu shafaaca ku bixiyo ma jiro haddii lagu siray oo lagu yidhi dariiqa hebel haddaad ku jirto jannadu dooqaaga iyo meeshaad doontaan kaaga ballan qaaday wax ka jiraa ma laha sidaa darteed buu ilaahay leeyahay man da aladii waa kee midka yashfacu ergayn kara cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi asaga idinkiisa mooyaane iyo wa qowluhu buu baab u yahay ilaahay qowlkiisa uu yidhi wa kam min malakin meeqa malag ayaa fi samaawaati samaawaadka ku sugan laa tugnii aysan diiqaynin shafaacatuhum shafaacadooda shay-an waxba wax ay qaban karaan oo ay ergayn karaan oo ay shafaaci karaanna aysan markaa jirin ilaa min bacdi an ya'dana allaahu markuu ilaahay idma kadib mooyaane liman yashaa'u qofkii uu doono oo wayardaa uu raalli ka noqdo qofkuu ilaahay u idmo kadib maahane qof kaloo wax qaban kara ma laha intaa malaa'ig ah ee aad u jeedaan ee macsuumiinta ah oo rabbi caasinin oo khayrka ku dadaala oo rabbigood amarkiisa fuliya samaawaadkaa dhooban ee ka buuxa mid ergeyn kara ma laha mid shafaaci kara ma laha wa kam min malakin meeqa malag ayaa jirto fi samaawaati samaawaadka gudihiisa ku sugan oo laa tugni aysan deeqaynin shafaacatuhum shafaacadooda shay-an waxba ilaa min bacdi an ya'dana allahu <clears throat> ilaahay markuu u idmo kadib mooyaane liman yashaa'u qofkii uu doono oo wayardaa oo raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisuu baryahay qul dheh udacuu u yeerta aladiina kuwii zacamtum aad sheegateen min duuni illaahi ilaahay sugta inay ilaahyo idiin yihiin laa yamlikuuna ma awoodi karaan oo ma anfici karaan mifqaala darratin darra culayskeeda oo fi samaawaati samaawaadka gudihii ah walaa fi lardi iyo arlada dhexdee wamaa lahum uguma sugnaanin fiihiya samaawaadkii arlada gudahooda min shirkin wadaag ilaahay lama qaybsadaan oo wax ay kula shirkoobeen ma aha wamaa lahu uguma sugnaanin ilaahay minhum xaggooda min dahiirin wax kaalma ah ilaahay inuu kaalmaysto ama ay kaalmo uu uga baahdo xaggoodana ma jirto walaa tanfacu shafaacatu xataa shafaacana ma anficayo cindahu agtiisa ilaahay agtiisa qof shafaaca wax u aysan ma jirto ilaa liman adina lahu qofkuu asagu u idmo maahane subxaanahu wa tacaala ilaa qofkuu ilaahay u fasaxo oo u idmo inuu asagu shafaaco maahane inuu ergeeyo maahane inuu asagu intuu ilaahay idnay uu fasay uu fasax siiyey kadibna markaa fasaxa ilaahay siiyey waa labadaba waa midka ergaynahaya iyo ka loo ergaynaya labadaba midka loo shafaacaya iyo midka shafeecaya labadaba wax ay qaban karaan ama ay u hanan karaan ama ay u samaynayaan markaadna jirto qaala wuxuu yidhi abulcabaasi abulcabaas ninka lagu magacaabo waa kunyadii waa shaykhu lislaam axmed ibn cabdilxaliim bin cabdisalaam ninka lagu magacaabo imaam musa wuxuu yidhi nafa allaahu ilaahay wuxuu anfiyey ee uu diiday camaa siwaahu wixii ka soo haray kullamaa yatacallaqu wax kastay ku lug leeyihiin oo ay ku dheggan yihiin bihi maaga almushrikuuna mushrikiinta kulli ilaahay wax kama jiraan buu ka dhigay waa anfiyey oo wuu reebay oo wuu diiday wax walboo ilaahya ah oo ay mutacalliqiin ku yihiin oo ay ku dheggan yihiin mushrikiinta fanafa wuxuu anfiyey ilaahay an yakuuna inuu u ahaada ligayrihi kayrkiisa mulkun maamul aw qistun ama qayb oo minhu maamulka ka mid ah taa ilaahay wuu anfiyey oo ma jirta ayuu yidhi waa baabi'iyey oo wuu reebay an yakuuna ligayrihi hayrkiisa inuu u ahaado mulkun mulki iyo maamul aw qistun minhu ama qayb maamulka ka mid ah aw kuura ama uu u ahaaduu alla diiday cawnan lilaahi mid cawn iyo kaalmo ilaahay u ah subxaana wa tacaala taana ma jirto haddii intaasoo dhan aynan jirin walam yabqa ma harin marka ila ashafaacatu shafaacadii maahane ergeyntii maahane wax kale oo haray markaadna jiro shirki iyo qof mushrik ah iyo wuxuu alle ugu shariig yeelo oo aad mushrikiin ay ku dheganaadaan iyo qof mulki ilaahay la leh ama qayb ka mid ah la leh ama ilaahay awn iyo kaalmo u ah intaba ma jirto hadday intaa jirin marka shafaacaa jirtaa shafaacada markana loo tilmaamayaa waxa ay tahay iyo midda jirta iyo sida ay markaa u jirto tiya markaa la tilmaamayaa sidaa darteed walam yabqa ila shafaacatu fabayana wuu caddeeyey ilaahay fabayana annahaa ayadu waa shafaacadiiye laa tanfacu ayaduna inaysan anfacayn ilaa liman adina lahu qofkuu u idmay arab maahane shafaacadiina qofuu rabbi u fasaxay ma ahee qof kaley anfacaysa ma jirto kamaa qaala sida uu yidhiba ilaahay walaa yashfacuuna ma ergayn karaan ilaa liman irtadaa ilaa ciduu raalli ka noqdo maahana ilaa subxaana wa tacaala wax shafeeco qaadi kara oo wax ergayn kara oo ilaahay kala hadli karaa ma jiro ilaa liman irtadaa qofkuu ilaahay raalli oo kala noqday maa fa mida alshafaacatu ee shafaacada ah allatii taasoo yadunnuhaa ay u malaynayaan almushrikuuna mushrikiinta hiya ayadu muntafiyatun waa mid la anfiyey mid la diiday waaye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shafaacada qofka inuu wax u qaban karo oo asnaamta caabudayeen ayagoo mushrikiin ah bacdamaa qof ilaahay u shariig yeelay aan loo shafaacaynin shafeecana geli karin ayagoo shafaacadaas oo shirkiga ku jira yay mushrikiinta u malaynayaan inay wax tarayso hiya muntafiyatun waa mid la diiday oo la anfiyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo kama sidii nafaaha alqur'aanu qur'aanka uu u anfiyey ee uu u diiday oo kale wa akhbara annabiyu nebiguna wuxuu ka khabray sala allahu calayh wasalam ee uu sheegay annahu ya'tii inuu imaanayo fayasjudu uu u sujuudayo lirabbihi rabii wayaxmaduhu uu ammaanayo alle laa yabda'u ku bilaabi maayo alle ee rasuulka dheh bishafaacati awalan ku bilaabi maayo suu u soo socdo inuu simanka qabsado ee uu dhaho aaway ilaahay dadka meesha ka kala kaxay ma jiro kow wuxuu bilaabayaa sujuud iyo ammaan alle subxaanah wa tacaala weliba xilligan waa xilli nebi kasta uu cudur daartay oo mid kastaa nafsii nafsii uu yidhi aadan baa u horeeyey kaale rabbi nooga ergey allowama tegi kara buu yidhi aniga naftayda geed ha cuni lay dhacay baan cunayoo kiiskaasaan meel aan dhigoon la galo la ahay rabbigay maanta xanaaqa uu xanaaqay weligii ma xanaaqin mana xanaaqi doono qofaan ani ahayn u tagoo ibraahiim u taga oo nuux u taga oo muuse u taga oo ciise u taga mid kastaa nafsii nafsiguu leeyahay markii sidaa ay dhacdaa ciise wuxuu dhahayaa anigaba waan nay caabuday ama hooyadeybaa laba ilaah nala ka dhigtay kaasaa nala ku haystaa waa dad ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtoodii cafiyey ciise asagoon raalli ka ahayn bay ilaahye ka dhigteen asoo dhahay war idaaye addoon allaan ahay midkiis ahaabaa rasuul ciise wuxuu leeyahay moxamed u taga nebi moxamed bay u tegayaan markaasuu soo baxayaa taasuu marka tilmaamaya waahbara annabiyu sala allahu calayhi wasalam annahu ya'tii inuu imaanayo oo fayasjudu uu u sujuudayo lirabbihi rabbigii wayaxmaduhu uuna ammaanayo riwaayadaha qaar waxay leeyihiin ammaan aan weligeed ilaah lagu aanin yuu maalinta ii furayaa oo aan ilaahay ku ammaanaya oo aan ilaahay aad iyo aad ugu mahadinaya laa yabda'u ku bilaabi maayo rasuulka laftigiisa bishafaacati shafaacayi ergeyn awalan marka hore cabaar baa lay dhaafayaa buu yidhi oon sujuudsanaanayaa humma yuqaalu lahu kadib irfac ra'saka madaxaada kor u soo qaad wa qul dheh yusmac waa lagu maqlayaa wasamsu ucda waa lagu siinayaa washfac eri oo shafaaca talab tushafac waa lagaa shafaaca maqlayaaye markaa kadib waaye markuu rasuulku madaxa kor u qaadayo ee uu leeyahay rabbi ummatii oo markaa ilaahay uu ka baryayo in ummadda la kala xugmiyo marka shafaacada saasaa loo maraa qaala lahu wuxuu ku yidhi rasuulka abuu hurayra man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaanid badan oo helahaya kuna dheefsanaya bishafaacatika shafaacadaada qaala rasuulku wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah waa qof allaala qofkii yidhaahda ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro iska dheh miya maya khaalisan min qalbihi qalbigiisay saafi ka tahay laa ilaaha ila allah oo sixir loo tegey laa ilaaha ila allah oo allay owliye allah la yidhi laa ilaaha ila allah oo qabri sharaf laga galay laa ilaaha ila allah oo ilaahay weerkii loo caabuday ma ahee man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi qalbigiisa uu alle u barax tiran yahay rabbi keligii uu ku jiro ku caabudayo fa tilka ashafaacatu shafaacada ayada ah waxay u sugnaatay liahli likhlaasi ahlulikhlaaska biidni illaahi ilaahay idinkiisa shafaacada nebiga uu shafeecayo oo qof dembi galay uu shafaaco ilaahay u weydiinayo oo naarta laga badbaadinayo amase inta la geliyo laga soo bixinayo liahli likhlaas bay u sugnaatay biidni اllah walaa takuunu uma ahaanin liman ashraka billaahi cidda ilaahay u shariig yeeshay qofkii ilaahay u shariig yeelay ma laha wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa waa xaqiiqada shafaacaduna waxay tahay ana allaha ilaahay subxaanahu nasahnaaye huwa asagu aradii waa midka yatafadalu ku fadiloo ku karaameeya calaa ahli likhlaasi dadka ahluikhlaaska ah dadka saafinimada laa ilaaha ila allah u dhahay oo aan shirki iyo waxyaabo kale qalbigooda ku darin fayakfiru lahum wuxuu ugu dhaafaa ilaa subxaanah wa tacaala lahum ayaga biwaasitati ducaa'i man man baryadiisa waasitadeeda qof inuu ilaahay u tuugo waasitadiisaa ilaahay ugu dhaafaa mankaasoo adina lahu ilaahay uu u idmay ay yashfaca inuu u shafaaco liyukrimahu suu ugu karaameeyo qofkaa ilaahay wayanaala uu gaarsiiyo ama uu gaaradhe dheh almaqaama almaxmuuda maqaamkii la mahdiyey ilaahay wuu u dhaafi karay qofka laakiin qof ayuu ku maamusayaa kuna karaamaynayaa qofkaa ducada uu ducaynaayey baryaha ilaahay uu u baryayo qofkan kale waasitadiisuu ilaahay ugu shafaacayaa uguna dembi dhaafaya biwaasitati fayakfiru lahum kuwaasuu ilaahay ugu dhaafaa dembigooda biwaasitati ducaa'i man qof ducadiisa waasitadeeda mankaasoo adina lahu ilaahay uu u idmay an yashfaca inuu u shafaaco qaado maxaa loogu idmay qofkaa oo loo leeyahay bax ninkaa u shafaac liyukrimahu inuu ilaahay ku karaameeyo subxaana watacaala yanaalu uu gaaro almaqaama almaxmuuda maqaamka maxmuudka ah maqaamka maxmuudkaee sharafta leh ka weyn nebiga iskale sal allahu calayh wasalam waatuu yidhi marka aadaan ku dhammaado wuxuu qofka mu'adinkaa dhahay haddaad dhahdaan kadibna aad ducada aadaanka akhrisaan oo haddana aad dhahdaan allahuma rabba haadihi dacwati taama wsalaati lqima aati muxamadan alwata waalfadiila wabacathu maqaaman maxmuudan maqaamka maxmuudka ah rasuulka sala allahu calay wasalam ayaa iska leh dadkan ka soo harayna waa iska maqaam maxmuud ahoo ka nebigaasa ugu sarreeya sala allahu caleyh wasalam faashafaacatu ergeynta iyo shafaacada allatii taasoo nafaaha uu diiday alqur'aanu qur'aanka maa kaana fiiha shirkun wixii shirki ku sugan waa wixii wax ilaahay lala barbardhigaayo sida alloo kale lagala dhigaayo laakiin qof daciif ahaa lafiisa addoon addoommada ilaahay ka mid ahaa rabbina uu ku karaamaynayo ilaahay markuu idmo kadib wax shafeecaya kaa marka wuu jiraa laakiin midka qur-aanku uu dilo waa midka ilaahay wax lala barbardhigo wahaada taas wadaadaka ahbata wuu sugay alle walihaada sidaa darteed ahbata wuu sugay ilaahay ashafaacata shafaacada iyo ergeynta inay jirto biidnihi asaga idinkiisa qofka uu shafaaco fii mawaadica meelo badan baa qur-aanka looga sheegay meelo fara badan ayuu qur-aanku ilaahay ku tilmaamay waqad bayana alnebiyu nebigana wuu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam annahaa ayadu waa shafaacade laa taquumu inaysan u ahaanaynin ilaa litawxiidi iyo likhlaasi reer tawxiid iyo reer ikhlaane dadka towxiidka ehelka u ah ikhlaaskana ehelka u ah maahine inaysan qof kale markaa wax u tarayninna rasuulku waa caddeeyey waqad bayana annabiyu nebiguna waa bayaaniyey oo wuu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam annahaa laa takuunu inaysan u ahaanaynin ila liahli altawxiidi ahlu tawxiid iyo walikhlaasi ahlu ikhlaas ma ahan xaaladaasuu markaa tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigana xaaladaasuu markaa caddeeyey bacda inay xaaladu sitahay waa inaan arrintu saa u garanaa waa inaan fahamnaa shafaacada say u jirto sida wax loo shafaacayo qofka ilaahay ku karaamaynayo qofka uu yahay iyo qofka in asagana loo ergeeyo loona shafaaco qaado inayaan laysku halayn wax kale ikhlaas iyo tawxiid ayaa rabti laga baryaa baabu qowli illahi tacaala inaka laa tahdii man axbabta ayuu baab u yahay wabillahi towfiiq wallahu subxaana aclam